bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cabd اllahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can cmr bn dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn cmr bn اlcaas can cabdillahi bn cmr bn اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طrائq الرaxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasة usul xadiiث اlmustafa wاrasul اmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bisacaadat اlcajl wاlأjl fahada huwa اlmajlis الraabic والsituun min majalisi iqra'i washarxi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 canhu qaala wuxuu yidhi muhiira ibni shucba maa sa'ala muusan weydiinin axadun qof rasuula allah rasuulka ale muusan weydiinin can iddajaali dajaal waxbu kamuusan weydiinin akara mima sa'altu intaan badan wainahu nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yii lii aniga maa yaduruka ma ku dhibaayo weeyaan wax dhibaato ah iyo tacaabo ah ood kala kulmaysa ma jiraysa weeyaan qultu waxaan idhi innahum iyaga yaquuluuna waxay leeyihiin inna macahu ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa dajaal wuxuu wataa jabala khubsin buur rooti ayuu wataa weeyaan iyo iyo webi biyo ayuu wataa weyaan qaala wuxuu yidhi huwa dajaal ninka la yidhaahdo ahwanu wuu ka fudayd badan yahay cala allah alla min dalika arrinka isaga kaga fudayd waa ka fudayd badan yahay weyaan oo culayska isagood sheegaysaan iyo sidaad uga baqaysaan ninka la yidhahdo dajaal ma lahan weyaan muttafaqun calayh muqiir ibnu shucba radi allahu tacala anhu ardah wuxuu qirayaa uu leeyahay qof nabigeenna calayhi salaatu wasalaam weydiiyey dajaal intaan ka weydiiyey in ka badan ma jira weyaan intaan weydiiyey ayaa aad u badnayd saxaabada qof ilmadaha lama arkin weyaan aad baad kolley muxuu ahaa xaaladiisa culayskiisa u dareensanaa ay u dhibaysa weyaan markaasaa wuxuu yidhi kuma dhibay nin kaliga wax dhibaataa ah kuma geysanayo weyaan adiga waxba kama taray markaasaa waxaan dhahu yidhi nabi allah waxay sheegayaan dadka waxay sheegaan inuu buur rooti ah wato khubsi ah iyo webi biyo inuu wato markaasaa nabigeen wuxuu yidhi alayh slat slaam ninka isaga baqitaankaad ka baqayso iyo culayskan aad u yeelaysaan ama u yeelayaan wuu ka fudud yahay weyaan oo nin tabar weyn ama dhibaato weyn hadda ummadda u geysan karo ma ahan weyaan ilahi agtiis waa wax aad u qiimo daran ayuu ka yahay weyan muttafaqun caleyh xadiid kun sideed boqol toban iyo todobaad can anas waxa lagu radi allahu tacala anhu anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslam min nabiyin nabi ma jira ilaa waqad andara wuu ka digay um, uga digay waqad andara wuu uga digay ummataha ummadiisa alacwara kii ilwalayda lahaa alkadaab ee beenaalaha ahaa weyaan alahoy inahu isaga acwaru ilwaraay ayuu leey weyaan ishiisa ayaa qalloocan ama ilbaa muxuu ah liidan weyaan wa ina rabbakum rabbigiinna laysa ma ahan biacwara mid ilwaraay lama ahan weyaan maktuubun ninka isaga ahoo dajaal waxaa lagu qoray bayna caynayhi labadiisa indhood bartamahooda waxaa ku qoran kafara waa gaaloobay weyaan kafara wuu gaaloobay ayaa ku qoran muttafaqun caleyh qof kastoo mumin ayaa akhrina marka xadiistan marka qaybtii aan xali soo marnay qaybtan waxay ka sheekaynaysa hadda aan wadno dajaal iyo khatartiisa iyo saxaabada si ugu baqi jireen iyo nabigeenna calayhi salatu salaam oo muxuu ahaa ku samaynaa iyo kashfi ku samaynaa oo caddayna xaaladiisa iyo awooddiisa iyo calaamooyinkiisa iyo qofka muminka inuu wejigiisa ka akhrisan doono inuu gaal yahay qof gaalnimo muxuu wejigiisa ay ku qoran tahay inaad marka dabagasho od ilaha ka dhigato suuragalba ma ahan sideed boqol toban iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu qal hurayra qaala rasu rasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem alaa uxadiikum ma idiin sheegaa xadiian xadiid ma idiin sheegaa oo can dajaali dajaal xaggiis mxuu ahaa aan inkaga sheekeeyo maa xadaa uusan ugu sheekaynin bihi isaga nabiyun nabi oo nabiyun nabi qowmahu qolihiis uusan ugu sheekaynin xadiid iyo mxuu ahay qiso iyo war ma idinkaga sheegaa dajaal uusan weligiis nabi ambiyada all ka mid uusan ugu sheegin qowmkiisa anaa u horeeya weyaan ambiyada kalena waa ugu degi jireen dajaal laakiin qisadaana idiin sheega hadda nabi u sheega ummadiisa lama arko weyaan inahu dajaal acwaru waa mid ilwarayla weyaan isha ayuu ka oo ishiisa il fiicano maaha waa il qalloocsan weyaan wa inahu dajaal yajiu wuxuu la imaan doonaa macahu isaga maciisa wuxuu la imaan doona ood wadan doonaa bimiaali ljannati jannada iyo wanaari naar tusaalaheeda ayuu la wax naar loo malayna ama janno loo malayna ayuu la doonaya la imaana weyaan walatii ti oo yaquulu uu leeyahay dajaal inaha iyada aljannatu waa janna hiya annaar waa naar weeyaan mutafaq calayh xadiid kun sideed boqol toban iyo sagaalaad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sl slm dakara wuu sheegay addajaala dajaal ayuu sheegay bayna dahraanay annaasi dadka bartamahooda ayuuna ku sheegay iyadoo sidaan loo fadhiyo ayuu nabigeena sheegay sala allahu aleyh waali wasalam faqala wuxuu allaha laweyne laysa ma ahanin biacwara mid ilwaraay lama ahan weeyaan ala hooya ina almasiixa dajaal ninka masaxan isha oo dajaal loo yaqaano acwaru alcayna alyumna isha midigta ah ayuu ka wariishalaya weyaan oo ishiisa waa il muxuu ahaa qalloocan kaana caynahu ishiisa iyadoo ay tahay cinabatun cinab xabad cinab ah oo aafiyatun soo baxsan oo soo taagan ay la tootahay weyaan muttafaqun calayh marka ishiisa waa il ilaha mxu dadka caadiga ah, aanu ekeen waa tii xali aan soo maraynay sifaadkiisa oo ishaas mxuu ahaa soo baxsan ay ka mid ta weyaan xadid kun sideed boqol iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula rsulka all sala la alay slam qaal nabigeen wuxuu yidhi laa taquumu saacad socadda qiyam ma dhici doonta xataa yuqaatila almuslimuuna muslimiinta ilaa ay kala dagaalamaan alyahuuda yahuud weeyaan xataa yakhtabia ilaa uu kaga dhunto alyahuudiyu qofka yahuudiga ah min waraai qayb waa ah ashraad saaca suqra calaamadaha yaryar oo dilkan tiro badan ay ka mid tahay oy ka mid tahay zamankan isu soo dhowaan ay ka mid tahay oo waxaa weeyaan eh, ammaanadii oo yaraata ay ka mid tahay waxyaabahaas ashraad ah saaca suqra waa badan yihiin aad ay u badan yihiin laakiin ashraada iyo calaamadaha saacadda oo waaweyn waxaa ka mid a ah dajaalkaasaa ka mid a qoraxda oo ka soo baxda meesha u dhacaysaa ka mid a waxaa ka mid daaba iyo xayawaan soo bixi doona muxuu ahaa dadka wejiga ka calaamayn doona ayaa muxuu aha ka mid ah waxaa weeyaan dab ka soo bixi doona bartamaha magaalada cadan ayaa ka ah oo mxuua dadka kaxayn doona wamaa ilaa dalika ashraad saacada marka kubraga waa ilaa muxuu sagaal ama toban taqriiban kuwa ayaga ah ayaa waxaa ka a ah marka ninka la yidhaahdo muxua dajaal soo bixitaankiisa qolyahan yahuud oo lala dagaalamaan ayadna waxaa weeyaan aakhiri zamanka wakhtiga adduunka uu sii gabagabooba waxyaabaha dhici doona ayay ka tahay weeyaan saas ayuu keensaday imaamka cali raxmat horaana waa aan u sheegno kitaabka iyo baabkaba waa almulax waxyaabaha nafta axaadiista ayaad ku jeceshahay oo waxaa weeyaan kala tatagsan oon iskubaabko aanan wada gelaynin ayuu imaamka halkan kusoo jamciyey caleyh raxmat ullah an abi hurayrata radi allahu taala an rasul rasulka sal sl qala rasuulkan wuxuu yihi laa taquumu saacad saacadda qiyama ma dhici doonta xataa yuqaatila ilaa la dagaalamaan almuslimuuna muslimiinta alyahuuda ilaa kala dagaalamaan weyaan xataa yakhtabiya ilaa kaga dhunta ood kaga gabado alyahuudiyu qofka yahuudiga min waraai ajari geedmdhagaa dushiisa min waraai alxajari dhagaxa dushiisa io washajari geedka dushiisa ilaa uu kaga dhunta weyaan ood kaga gabada fa yaquulu markaasaa ah, wuxuu leeyahy alxajaru dhagaxi iyo washajaru geedkii labadaba waxay leeyihiin yaa muslimu muslimow haada kani yahuudiyun waa yahuudi oo khalfi iga dambeeyo tacaala kaali oo faqtulu dil weeyaan ila alqarqada geedka nimanka yahuudda la geedahooda ay leeyihiin oon dhawaaqin oo aamusa ayuu muxuuah ka mid yahay weeyaan dhigri waxbaa la yihahdaa qarqadkaas muttafaqun calayh marka arrintan waa arrin dambayso yahuuddan hadda iswalwaalaysa oo ummadda halaagaysa oo hub nooc walba u samaysatay oy dowladihii reer galbeedkii iyo mxua reer barigayba ay dhowrayaan oo ilaalinayaan oo isu bahaystaan inay meesha ku talaalaan oo muslimiinta lagu gumaado dalkoodii lagu dhaca niminka ayaga sidaasa u damayn doonta qiyaamada ma dhacaysa ilaa lagala dagaalamo meel ay ku badbaadaan ay weeyaan kadibna waxaa weyaan dhagxaanta iyo geedaha ay ku badaan xataa ay waxaa weeyaan dhawaaqaan oo yidhahdaan halkaan ay ku dhumanayaan kaali qabta xadiidku sideed boqol laba iyo mxuu ahaan ku sideed boqol kow iyo labaatanaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslam waladii baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadihi gacantiis ku sugan tahaye waa yad oo alla u qalan subxaana wa tacala bicadamatii wa jalaali wa kibriyahi wa malakuutihi wadaatihi tabaara watacaala waa gacan all qalanto wladii alih baan ku dhartay nafsii nafteydi biyadihi gacantii ay ku sugan tahay laa tadhabu addunya addunyada ma tegayso ma dhammaanayso xataa yamura ilaa uu ka mara alrajulu ninka biqabri uu ka soo mara oo fa yatamaraqa kadibna uu ku muxuu ahaa gedgidooma qabrigii ayuu muxuu intuu ku dullaca ah, ayuu isku gedgedinaya weyaan caradiisii nacam ama uu ku galaangasho fa yatamaraq uu ku galaangasho yaa laytanii shallaytadeeye makaana saaxibi hada alqabri qabrigan oo kan qofka ku jira booska uu ku jiro maan ahaada oo maanta meyd maan ahaada oo qabrigan aan ku jiro ayuu dhihi doonaa weyaan inuu dhinta oo la duuga oo qabrigan muxuu ahaa mar hore laga tagay inuu muxuu aha isaga ahaado ayuu qofka tamanina weyaan oo jeclaanaya weyaan walaysa kumana sugna bihi isaga addaynu walaysa bihi diinu labadaba waxaa weyaan waa la sheegaa ama waaa idin qoran ma diin baa idin qoran mise dayn baa idin qoran dayn baa idin qoran sooma addiin sooma ninka isagaa diin weyn oo aad iyo aad u dhowraysa oo maanta aad la murugsan yahay ma lahan ila walaysa bihi addiinu diin maanta iyo diin jacayl iyo aakhira kabaqitaan iyo baabkaas iyo ma wada ila albala imtixaanka adduunkan ku qabsaday iyo dhibaatooyinka daba taagan iyo cabsida faqriga shudada wamaa ilaa dalika waxyaabahaas ayay ku xambaarayaan haddii la yidhahda addayn la yidhahdana nin dayn lagu leeyahay oo loo haysto oo meel uu istaago ku kaadiyo waayey ma ahan weeyaan laakiin taas ayaa muxuu ahaa mufasiriinta ama ragga muxuu aha shuraxda diintaasay u badinaan weyaan muttafaqun caleyh xadiidku sideed boqol iyo laba iyo labaatanaad anhu waxaa lagu yih abi hurayra radi allahu tacala anu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslem laa taquumu saacatu saacadda qiyaam ma dhici doonta xataa yaxsira ilaa uu ka faydmo ilaa uu ka faydmo alfuraatu webiga layidha furaat can jabalin buur uu ka faydmo oo min dahabin dahab ah oo yuqtatalu calayhi lisku laayo markaas fa yuqtalu waa la dili min kulli miatin boqol qofoo ah la arka waxaa laga dili tiscatun wa tiscuun sagaal iyo sagaashan weeyaan fayaquulu wuxuu dhahayaa kullu rajulin nin la arkaba oo minhum boqolkaa ka mid a lacallii waxaa laga yaabaa an akuuna inaan ahada ana aniga anju inaan badbaado ayaa laga yaaba ayuu dhihi weyaan wa fii riwaayatin yuushiku waxaa dhow an yaxsira inuu ka faydmo alfuraatu webigii layidha furaat can kanzin bangi oo min dahabin dahaba weyaan faman xadara qofkii maalinta ayada xaadiro oo wakhtigaas gaaro falaa ya'hud ka qaadin ka dahabka isagaa shay-an waxna yuusan ka qaadan muttafaqan caleyh saasuu nabigeen leh alayh salat slam waxyaabaha uu nabigeena sheegay alayh salat slaam oo calaamadaha qiyaama ka mid ah tahay webiga layidha furaad webiga furaad wuxuu maraa qeyb wuxuu ka suuriya iyo shaam qeybuu ka maraa qeybna ciraaq uu ka maraa dhan intiisa badan turkiya xatana qeyb ka sii maraa weyaan webiyada jannada inay muxuu aha qiyaamo la geyn uu rabbi subxaana watacala nabigeena alay slat slam uu sheegay ayuuna ka mid yahay webigaas furaad marka siduu u jooga ayaa waxaa weeyaan waxaa biyihiisa ayaa yaraan doona ama meel faydmi doonta kadibna meesha sida jasiiradoo kale buur weyn oo marka uu ka faydmi doonaa oo dahaba kadibna nin walba wuxuu le dahabkaa qaado waa laisku laynaya boqolkii qofka qofkaa laga dili nin walba wuxuu le marka boqolkaas haddii ay dhintaan muxuuha qofka soo inaad noqota laga yaaba dagaala wuu dagaalamaya ilaa ay marka saas ay ku halaagsamaan marka nabigeena wuxuu le alayh slat slam qofkii watigaa gaaro yuusan dahabkaas gacanu taagin yuusan hawo ah, ka gelin weyaan marka waxyaabaha imaan doona oo nabigeena sheegay sala allahu alay ali waslem ayay ka mid tahay weyaan xadii kun sideed boqol saddex iyo labaatanaad wa abu hurayra waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasuulka allaan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam yaquulu nabigeenu lah yatrukuuna way iskaga tegi doonaan almadiinata magaalada madiina ay iskaga tegi doonaan calaa khayri ma kaanat inta ay ahaatay maalinta igu fiicnayd calaa khayri maa kaanat intii madiine ay jirtay maalinta igu fiicnayd weeyaan laa yakhshaaha ma daboolaayo oo kuma noola ila alcawaafi kuwa qaraabto waxyaabahan bisada iyo waxyaabaha soo wax qaraabto iska socda oo ilmahan jokoraha iyo waxyaabaha qaraabto ma oyene kuwa qaraabto umbaa ku nool yuriid wuxuu la jeedaa cawaafiya asibaac dugaagga kuwooda qaraabta iwa ayr shimbiraha kuwooda qaraabta wax bini aadan ah oo ku nool magaalada madiina lama arki doono weyaan saas ayaa imaan doonta magaalada madiina ayadoo nicmaysan oo wanaagsan oo barwaaqaysan oo horumarsan ayaa ummadda dhan ay ka wada tegi doonaan kadibna waxaa kusoo hari doona xoolaha mxuu ahaa iyo shimbiraha qaraabto waxyaabaas baa kusoo hari doona bini aadan kale ma joogi doono weyaan marka cawaafida waxaa weya qaraabasho waa qaraabasho weyaan yatrukuuna waxay ka tegi doonaan madiinata magaalada madiina calaa khayri maa kaanat intii ay ahayd maalinta ay ugu ficnayd laa yakshaha uusan mxuu ku nooleen uusan gelaynin ila alcawaafiya kuwa qaraabto yuriid wuxuu ula jeeda dugaaga kuwiisa qaraabto iyo waayr shimbiraha weeyaan wa aakhiru man kan ugu dambeeya oo yuxsharu la soo xashrin doona magaalada madiine laga soo xashirin doono iyo meesha ayadaa ah, raaciyaani waa laba ari weeyaan oo min musaynata ree musayna yuriidaani waxay doonayaan almadiinata magaalada madiine ay doonayaan iska socdaan yanciqaani waxay ku dhawaaqayaan ooy u sawdaynayaan ama ay u foorfooninayaan ama ay u heesayaan bikhanamayhimaa labadooda ari nin walba arigu wataa kana arigu wataa kana arigu wataa arigii marka ay u foorfoorinayaan u heesayaan weeyaan fayajidaaniha kadibna magaalada madiine waxay la kulmayaan wuxuushan iyadoo cidlo ah cid ku nool baan la arkin ay la kulmayaan ayib xataa idaa balaqa markii ay gaaraan aniyat alwadaac meesha la yidhaha aniyat alwadaac kharaa way dhacayaan calaa wujuuhima wajwaji bay u dhacayaan weeyaan muttafaqun calayh nabigeen wuxuu sheegay sala allahu alay slam xadiidkan in magaalada madiine laga haajiri doono camiraaddan ay camiran tahay in ay eber noqon doonto horana waa tii nabigan uu sheegay sala allahu aleh ali wasalam inaad iimaanka magaalada madiina usoo uruuri doono adduunka dhan inuu imaam kasoo aruuri doono ood magaalada madiina ku soo aruuri doono sida abeesada godkeeda ay uga aruurta weyaan saasuu nabigeena yii sal ly slam meeshii iyada ahayd laftirkeedii ayaa waxaa weyaan ummadda waa iskaga tegayaan wax aad ku arkaysoon dugaag iyo shimbiro qaraabdoon aan ahayna aynay jiri doonin marka qof dad laga soo bixiyo magaalada madiina xashrigaan marka waxaa weyaan markii dadka ay dhintaan qofka markuu dhinta intee laga soo xashriya oo laga soo saara meeshii uu ku dhintay dad marka magaalada madiine laga soo saara waxaa u dambayn doona oo meesha ku dhintay uula jeeda nabigeena alai slat laba dhalinyaro ah ama laba nin oo arijir ah, oo qoladaas musayne la yidhahdo musani hadda waa ku nool yihin magalada madiina ku nool yihiin juhayne iyo musayne iyo xarbi iyo qabaaishii aad taqaneen reer iyo sidii ay ahaayeenoo kutabaha kutubaha muxuu ahaa eh, qabaaishii lagu sheegay oo dhan meeshay ku nool yihiin qurayshaa ku nool oo awsi khasraj raggoodiiya ku nool wamaa ilaa dali aad u yaraadeen qolyaha ree ansaareed aad bay u yaraadeen nabigeena u sheegay alai slat inay yaraan doonaan umadda kalena ay badan doonaan marka labadaa nin oo war la-aanna khabardaar ah ayaa waxaa weeya magaalada madiine ari ayagoo wataan soo aadi doonaan iska forforinayaanoo muxuu iska dhawaaqayaanoo ariga u heesaayaanoo u geerarayaan calcumuum markay meesha yimaadaan waxay arkayaan magaaladii wax shan cidlo ah wax ku nool aynay jirin markii arkaan ay soconayaan meel aniyatulwadac layidhahdo markii ay gaaraan ayaa waxaa weeyaan ay wejwej u dhacayaan halkaas ay kudhinafta lagaga qaadaya weyaan aniyatulwadac horey waxaan u sheegnay in nabigeena calayhi salatu slam markuu tartanka samaynaa fardaha uu mxuu aha masjid sabqi meesha la yihahda ilaa aniyatulwadaac intaas uu muxuu ahaa eh, eh, eh, masjid bani zureyq loo yaqaan haddan waxaa loo yaqaana masjid sabq inta udhexaysa intaas ayuu nabiga ku tartansiin jiray aniyatulwadac marka waxay jirtaa dhankan shaam dhanka mxuu ahaa suuriya iyo urdun dhanka waqooyiga magaalada madiina ka jirta weyaan dhanka waqooyiga ka jirta lidalika alaca albadru calayna min aniyati lwidaaci dadka yidhahda markuu nabiga soo galayay magaalada madiina waxaad ka imaanayey maka ayaa loo qaaday amaba mxuu ahaa filimadan saa laga sameeyey sax ma ahan maxaa yeelay aniyatwida waxay ku taallaa dhanka waqooyi ku taallaa nabigeena ala sl markuu soo galay magaalada madiina wuxuu ka soo galay dhanka koonfureed oo quba aggeeda dhanka wuxuu ka soo galay muxuu ahaa galbeedku ka soo galay galbeedka ayuu kasoo galay weliba galbeed ahaan uu ka soo galay marka dhankaas isku dhanba maaha marka meeshuu nabay ka yimid isku dhan maaha lidaalika markii la qaaday haddii ay ansaxdo arrinta iyada inkastoo muxuu waxyaabaha taariikhiga amaba siyarta ah inta badan sidii axaadiista loo tadqiiqiyo oo laiskugu dhib aan laiskugu dhimin haddii ayba xugun xambaarsanayn eh, axkaamta shareecada ka mid ah eh, in ay ahayd markii nabigu ka soo laabtay alai slat slam magaalada amaba digaalka tabuuqa ka soo laabtay weyaan markaas ayaa dhanka waqooyiga laga imaaday markaasaa lagu qaabilay alaca albadru calayna min aniyati اlwadaaci wajaba shukru calayna madaca lilahi daacin ayuha lmabcuudu fiina jita bilamri muaaci taasaa laga yaaba weyaan wallahu aclam marka labadaa nin halkaasay marka nafta kaga dhacaysaa dad ku dhinta magaalada madiina ayagaa u dambayn doonaan weyaan waa markii adduunkii iska sii gabagabooba weyaan kun iyo sideed boqol afar iyo labaatanaad can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi yakuunu waxaa ahaan doona aakhiru zamanka khaliifatun khaliif iyo madaxweyne iyo boqor muslimiinta maamula oo min khulafaa'ikum khulafadiina ka mid ah fii aakhiri zamaan aakhiri zamanka yaxu wuu cantoobin doonaa almaala maalka ayuu cantoobin doonaa walaa yacuduhu mana tirin doona rawahu muslim maalka cid alle cid u timaada dahabka weeyaan iyo wixii la oo qaaliga ah saasugu cantoobina saasugu shubaya nin had u tirna intaa u tiriy ma aha nin aad u gacan furan iyo maal tiro badan gacanta ku haya ayaa ka mid noqon doona khulafada muslimiinta oo gadaalka imaan doona ayuu nabigeen aleh sal slm waan sugayna waana imaan doona xadiidkun sideed boqoliyohan iyo labaatanaad waa nabi muusa alashcri radi allahu tacala nabigeena sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi layatiyanna waxaa u imaan doona cala annaasi dadka zamaanun zaman baa u imaan doona oo yatuufu uu la wareegi doona arajulu ninka fiihi isaga dhediisa bisadaqad sadaqa uu kula wareegi doono min adahabi dahab ka mid ah. sadaqa dahab ayuu la wareegaya cid ka qaata ayuu raadinaya falaa yajidu ma heli ma helaayo marka axadan qof oo yaahudaha ka qaata minhu isaga xaggiisa maxaa yeelay cid walba uma baahno cid walba sakadiisa cid ka qaadata ay ladahay weyaan iyo sadaqadii wa yuraa waa la arki alrajulu nin ayaa la arki oo alwaaxidu oo kelia yatbacuhu ay daba socoto oy raacaysa arbacuuna mra'atan afartan haweeney afartan islaamood ama bilcaamood yaludna bihi ay magangelayaan oy mxuu ahay dhinac saarayaan weeyaan min qilati rijaali ragga ay yaraadeen awgeed iyo wa kasrati dumarka iyo haweenka bannaan ay badnaadeen wayn rawahu muslim xadiidkan marka wuxuu sheegayaa qaybta hore waad aragtaan in maalka badan doona zakadii cid qaadata la waayn doona qofku la wareegi doona ood mxuu ahay weliba cid ka qaadatan uusan arkaynin kadalika inay dumarka aad u badan doonaan asbaabteedana waa muuqataa markii hadda dagaaladan iyo ay bateen inta rag oo la laayey inta dumar iyo inta dumar oo la dilay isuma dhigno isma dhigno markii kun qof kun rag la dila ayaa laga yaabaa boqol haween in la dilo haweenka ayagaa marka o dhoobnaa raggii muxuu ahaa u noqon lahaa xaasaaska iyo rag eh, zawj u noqon lahaa ay xaasaska u noqon lahaayeen rag ayagaa gul way galbadeen wacalihii marka dagaalka iyo harjigan inuu sii badno iyo nabiga sheege alai slat slaam marka dumarka inay bataan asbaabo badan oy taa ka mid tahay ayaa keena weyaan lidalika nabigan wuxuu shegay alai slat slam inay haweenka aad u badan doonaan raggana ay aad iyo aad u yaraan doonaan weyaan xadii kun sideed boqol iyo lix iyo labaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu an nabi nabig wuxuu ka wary sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm ishtaraa waxaa iibsaday waa qiso uu nabiga noo sheegay alayh slat slam ishtaraa waxaa iibsaday rajulu nin baa iibsaday min rajuli ninbu wuxuu ka iibsaday caqaaran maguurta ayuu ka iibsaday ama guri ha noqdo ama beer ha noqoto ama dhul faaruq ha noqda caqaarka waxyaabaha maguurtada ayaa la yihahda weyaan caqaaran maguurto ayuu ka iibsaday fa wajada wuxuu helay alladii ninkii ishtara caqaara maguurtada iibsaday fii caqaarihi maguurtadiisa wuxuu ku helay jaratan ashuun amaba kuud fiiha gudaheeda ay ku sugan tahay dahabun dahab uu ku sugan yah weyaan muxuu ahaa e, e, e, ashuun amaba muxuu ahaa digsi ama muxuu aha wixii la midka ah oy mxua dahabu ka buuxa ayuu ninka kudha helay maguurtada dhexdeedii fa qaala lahu wuxuu yidhi alladii kii ishtara alcaqaara maguurtada iibsaday hud waxaad qaadataa dahabaka dahabkaada qaada weyaan inama ishtaraytu inamaa in kalamaan ishtaraytu waan kaa gatay minka xaggaada alarda arradaan kaa iibsaday walam ashtari dahaba dahabkan kamaan iibsanin wa qaala aladii kii wuxuu ku yidhi lahu lardu arada ay lahaa oo arada iibsaday cafwan qaala wuxuu yidhi alladii kii lahu lard arada lahaa oo laga iibsaday inamaa in kale ma ahne bictuka alarda arada ayaan kaa iibiyey iyo wamaa fiiha arada i wx ku sugan weeyaan fataxakama waxay u xuguntameen ilaa rajuli nin bay u xuguntameen faqaala wuxuu yidhi aladii kii taxakama ilahay uxuguntameen alakumaa waladun canug miyaad leedihiin oo ilmo miyaad leedihiin weyaan qaala wuxuu yidhi axaduhuma midkood lii hulaamun ani canug ayaa le wiil ayaa le wey wa qaala akhruki kan wuxuu yidhi lii jaariyatu anna gabaraan leeyahay anna gabaraan dhalay kana wuxuu yidhi anna wiilaan dhalay qaala wuxuu yidhi ankixa u guuriya alulaama wiilka aljaariyata gabadha u dhisa weyaan wa anfiquu ku nafaqeey oo ku masruufa calaa anfusihima nafyaalkooda ku masruufa minhu dahabkaas jarada ku jira weyaan iyo halkaa yeelay watasadaqa sadaqaysta ayagaa ku sadaqaysta umad ku sadaqaysta muttafaqun calayh saas ayaa marka uu kala xukumay xadiidkan waa xadiid aad weynaan badan ood ka garanayso ammaanada iyo dadka ayaga ah adduunka sida ay ka ahaayeen ama ay ka yihiin aad ka garanaysa weyaan nin baa dhul gaday iyo meel maguurto ah maguurtadii marka wuxuu ka helay kii iibsaday dahab aad u badan oo waal weyn ku jira dahabka marka ninkii aad dhulka iibsad u ya wuxuu yidhi waxaad yeeli aniga dhulkan baan kaa iibsaday iyo maguurtadaane kaamaan iibsanin muxuu dahabkaani dahabkaada waxaad qaado markaasuu yidhi maya aniga dhulkaani wax allo wixii ku sugan iyo maguurtadaan ayaan kaa wada iibiyey way murmeen marka kan wuxuu rabaa inuu ninkan maalkiisa siiyo u lahaa kana wuu le maya adiga iskala qaado nin baa marka loo taga xaakima maanta ma dhici lahayd arrintayada <laughs> baabka isaga suuragal may adagtanumayna arrinta ayada arrin yani aad iyo aad u adag weeyaan marka arrinta markay dhacday nin baa u taga ninkii wuxuu yidhi ilmo aad dasheen ma jiraan ha midna wiil u haystay midna gabar isku daru yidhi xowlahaana muxuu ahaa ku masruufa kana sadaqaysta weyaan ayaga ku sadaqaysta dad kalena ku sadaqaysta saas ayaa marka arrinta lagu kala saaray weyaan xadiidka ammaanada kutusaysa iyo runtii qofka waraca iyo xaalamarnimada iyo iaarka qofka mxua ah uu doora qof kal walaalkiisa waxyaabaha asagu jeclaa weyaan wacanhu abi hurayra waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardaa anahu abu hurayra samica wuxuu maqlay rasula rasulka aluu ka maqlay sal slm yquul isagoo leh kaanat waxaa ahaatay imra'ataani laba haweenaya oo macahumaa ay la jirto ibnahumaa labadooda canug laba islaamood oo waxaa weyaan labadaas laba canug haysata ayaa jirta jaaa waxaa u yimid adiibu dhurw ayaa u yimid fadahaba wuxuu la tagay bibni ixdaahuma midood canug ay dhashay ayuu la tagay ka dafay u qaatay u cunay weyaan fa waxay tii lisaaxibatiha tii kale oo canugeeda aan la qaadanin waxay ku tidhi inamaa in kale ma ahane dahaba wuxuu la tagay dhurwaagii bibniki canugaadu la tagay wa qaalat waxay tii alukhraa tii kale oo canugeeda muxuu ahaa uu joogayna inamaa in kalamaan dahaba bibnika adi anugaado la tagay ani maad muxuu igu darsanaysa hawsha anugaado waa taqana wuuna la tagay ayib fataxaakama waxay u xuguntameen ilaa daawuuda sala allahu calayhi wasalam nebi daawuud ay u xuguntameen faqadaa wuxuu u xukumay bihi canugii soo haray lilkubraa tii weyneed ayuu u xukumay fakharajataa way ka baxeen fakharajataa waxay ku baxeen calaa sulaymaana nabi sulaymaan oo daawuud nabi daawuud uu dhalay calayhima wa ibnu daawuud sal allahu alay wasalam ayay muxuuha u baxeen weeyaan fa ahbarataahu arrinta dhacday u sheegeen oo inay canugaan isku haysteen canugii kalena mxu dhawaa qaatay nebi daawuud oo asaga abihiisna mxuha uu xukumay islaanta weyn weynaantii ugu xukumay weyaan fa qaaluu wuxuu ituni ituunii ikana bisikiini dadka iula hadli kale wuxuu yidhi ituunii ikana bisikiini ashuquhu aan u kala jara baynahumaa labadaa muxuu ahaa gabdhood labadan islaamoodoo is haysata aan u kala jeex canugaan mid qayb aan siiye faqaalat suqratiinad waxay tidhi laa tafcal ha yeelin nabi sulaymaanoosa ha yeelin raximaka allah allah kuu huwa canugan aad kala jari ibnuha waa canugeedii ayadaa dhashay ee eh, si faqadaa kadibna nabi sulaymaan calayhi salaam bihi canugii lisuqrati yareed oo canugii inaan la kala jarin muxuu ahaa eh, fartay oo canug la kala jaro diiday ayuu u xukumay ilan islaanta weyn oo waxaa weya canugii in kala jaro raalliga ka ahayd waxay tusinaysaa inuusan jirkeeda ka soo go'in oy danka lahayn marka xikmada qofka qaadiga waxaa loo bahan yahay xaakimkaa inuu qof xakiim ah oo xikmad badan noqdo ayaa loo baahan yahay oo qof aad u maskax furan oo haddii ay albaabo badan soo xirmaan kuwo kala garaaci kara oo furi kara weyaan oo qofkii khiyaano wata waxyaaba badan ku ogaan karo xadii kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa canmirdaas haddii aad axaadiis kala tagsan aragtaan horaan u sheegnay meeshaan mulux i waxaa lagu jira iyo iyo axaadiis baab walba meel kuma xirna dhan walbaa loo intaa loo dhici intaa loo dhici horaa la aadi gadaa la aadi diintii dhan walbaa muxuua loo dabaalani marka isku baab ma aha baab walbaa la geli sidii aad u barateen ama aan u baranay oo caadiga ahayd ma weeyaan ayib xadiid kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa can mirdaas alaslamiy anhu ardaahu saxaabigaas qaala wuxuu yidhi mirdaas qaala nabiy nabigan wuxu yidhi sal slam yadhabu asaalixuuna kuwa susuuban ayaa tegi doona alwala falwal sida ay u kala horeeyeen ay u tegi doonaan yadhab waxaa tegi doona asaalixuuna kuwa susuuban ayaa tegi doona alwala falwal sida ay u kala horeeyeen kan wanaagsan ategi kan kala tegi kii kaloo kuxiga tegi dadkii wanaagsan susubana dhan way hoobanayaan ay galbanayaan weeyaan wa tabqa waxaa soo hari doonta xuthaalatun baal amaba buusha baal waxaa weeye xuthaalada galleyda amaba qamadiga iyo wix la midka ah markii inta la yara tuma kadibna baal ayaa ka soo bixi qashirkii muxuuha kor ayaa ka kici marka uaalada kaas weyaan wax macno weyn looma arka qiimo malaa inkastoo beryahan dambe ay leeyihiin haddii baalka laga saara cunada waa macno berays oo baalkaas macno badan ayuu leeyahay oo caloosha derbigeeda ayuu ilaaliyaa ay wax badan bay beryahan sheegaan qolyahan eh, dhakhaatiirta ah oo waxay leeyihin yaanaan laga saarin baalka raashinka maxaa yeele hadii laga saara wax badan baa ka eh, naaqisay leeyihiin calcumuum nabigan wuxuu cadday sala allahu calayh waali wasalam dadkii wanwanaagsanaa ayaa tegi doona weyaan wa tabqa waxaa soo hari doonta xuaalatun baal oo ka xuaalati shaciir qamadiga baalkeedoo kale ama buushadeedoo kalea aw tamr ama timirta baalkeeda iyo buushadeedoo kale ah laa yubaaliihim allaahu alla uma aabayeelo baalatan aabayeel wax loo aabayeela oo qiimo allaagtis ay ka leeyihiin ma lahan weyaan saasuu nabigeena cadey sal allahu aleh ali wasalam markii dadka wanaagsan ay tagaan oy mxuu ah dabargo-aan waxaa soo haray marka kuwo baal ah kuwa ayaga marka looma aabayeelay weyaan saasuu nabigeena cadayna sal slm rawahu lbuhaari wa aakhiru zamanka طabcan xadid ku sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad wacan rifacata bni raaficin azuraqiy radia allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi rifaaca jaءa jibriilu jibriil baa u yimid ila nabigna u yimid sal slm qaala markaasa wuxuu yidhi jibriil maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan ama sideed u tirsanaysaan ahla badrin nimankaa bader ehelkiisa ahoo xaadiray fiikum dhexdiinna dadka bader xaadiriyo saxaabada ahaa sideed u aragtaan boosma in ka joogaan sidaad u qiimaysaan qiimahooda xaggay joogaan weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayh sala slaam min afdali muslimiina muslimiinta ka fadliga badan ayaan ku tirinaa weyaan aan ku tirsanaa aw kalimatan naxwa amaba hadal saas ku dhow ayuu sheegay qaala wuxuu yidhi jibriil wakadalika sidaasoo kale man shahida qofkii xaadira man shahida kii xaadira badran bader xaadir oo meel malaaigta mala'igta ka mid ahna annagana saasoo kale dadka ugu fiican oo malagta ugu iican ayaan ku tirsanaa weyaan malagt dadka ugu fiican ama kuwa malagta ugu fiican ayaan ku tirsanaa wey rawahu buhaari marka qofka beder xaadira ama malag ha noqdo ama insi ha noqdee inuu muxuu ahaa ka fadli badan yahay ummaddii kale ayaa xadiidka laga qaadanaa weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo soddonaad xadiid kun sideed boqol iyo soddonaad waa ibni cumar radi allahu taala canhuma qala hur ibni cumar qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm ida anzla allahu biqowmin qol cadaaban cadaab asaaba wuxuu ku dhacaa alcadaabu cadaabka man kaana qof alle qofkii ku sugnaa fiihim dhexdooda weyaan qof walba haddii cadaab maanta uu soo dego qof xun iyo qofsan looma kala eegaay wuuda camimaya weyaan uma intaa kadib bucitu waa la soo bixin doonaa calaa amaalihim nin walba camalkii u haayey ayaa lagu soo bixin doonaa weyaan diyaarad baa dhacday muttafaqun caleyh diyaarad baa dhacday diyaarada dad saalixiin ahoo cumro u socday ayaa ku fisqi iyo balaayo usi socdeen meelo kale u socdeen tusaale ahaan soo ma markay diyaaradda dhacdo waa musiibo iyo cadaab soo dega weya ummad la halaaga weeyaan halaaga isaga marka meel baa lagu wada dhintay laakiin qof walba wuxuu haayey ayaa lagu soo bixin doonaa weyaan hadduu cadaab min asamaai ka soo degan waa sidaas oo kale siduu nabigen cadey sal allah alay slam ama dhulka uu ka dhaca cadaabkaas ilan anwaac buu le cadaabka nacam xadiid kun sideed boqol iyo ko iyo soddonaad can jaabir waxaa le radi allahu taala anu qala wuxu uri jaabir kaana wuxuu ahaaday jidcun tiir oo yaquumu u istaagay ilayhi isaga xaggiisa annabiy nabiga sal ll slm ayaa jiri jiray yacni wuxuu la joodaa fi lkhudbat markuu khudbayna tiir masjidka nabiga ku yeela cala slat oo nabiga uu saa ugu yeera mxuaha dangeegsan jiray ama ku tiirsan jiray ayaa jiri jiray oo markuu mxua khudbayna ayuu nabiga ag istaagi jiray weeyaan sala allahu aleh ali waslem falamaa wadica almimbaru mimbarkii markii mxuaha la dejiyey oo mimbarkii nabigeenna loo sameeyey sala allahu aleh ali wasalam samicnaa waxaan liljidci tiirkii waxaan u maqalnay oon ka maqalnay mila sawti alcishaari hasha toban biloodka ah dhawaaqeeda iyo riinkeedoo kale ayaan ka maqalnay weeyaan xataa nazla ilaa uu ka soo dega annabiy nabiga sal l slm fawadaca uu deji yadahu gacantiisa shariifada ah sal allahu alay waslem calayhi tiirkii fasakana kadibna wuu xasilay weyaan tiirkii wuu aamusay subxaan allah agtiisa ku khudbayn jiray oo taaban jiray ama qabsan jiray ama aad ku tiirsan jiray gabar saxaabiyaad ka mid ah ayaa waxay tir nabi allow nin waxaan leeyahay eh, fuundi ah oo waxyaabahan sariiraha iyo kuraasti waxyaabaha sameeya marka makuu faraa oo muxua ah inaad eh, kuu sameeya mimbar dadka aad kula hadasho ood kor ugu muxua ah, u yara fuusha ka war nabigu u ogolaa sal slam saddex muxuu ahay darajo iyo saddex jaranjara keennoo kale hadda kan horteenna yeelo kanoo kale mid ayuu nabiga u sameeyey ninka isaga waa nabiga waa loo keenay maalintii marka loo keenay nabiga ood mimbarkii fuulay ayaa waxaa ooyey oo dhawaaqay geedkii isaga aha weyaan kadib nabiga ala slam ramadiisii ramata lilcaalamiin soo nabiga maha ala sl slam caalamiinto dhan makhluuqo dhan buu u yahay muxuu ramad uu usoo degay gacantusaa nabiga uu saaray ala sl slam markaasuu aamusay weyaan ilaa uu ka dego ayuu nabiga ag taagnay sala allahu aleh ali wasalam wa fii riwaayati riwaayadna falama kaana markii ahaatay yowma aljumcati maalin jumca acda nabi nabigu ku fariistay cala mimbari mimbarka fasaaxat waxaa dhawaaqday annakhlatu tiirtimireedkii oo nabiga adag istaagi jiray ayaa dhawaaqday allatii taasoo kaana u ahaa yakhtubu mid khudbay cindaha agteeda nabiga cala sl slam xataa kaadat ilaa ay ka sigto an tanshaqa inay kala dilaacdo dhawaaqi ka yeeray inay kala muxuaha fuqda ilaa ay ka sigto weyaan wa fii riwaayatin riwaayadan fasaaxat way dhawaaqday siyaaxa sabiyi canugii si u dhawaaqa kore horena maxaa inay marka ay marna ay sidii hashi toban eh, biloodkeed ay u dhawaaqdo ay u riinta marna ay sida canuga dhawaaqdo wax diida ma lahan labadaba ways mxuu ahay marka hore waxaa laga yaabaa inay sida canuga dhawaaqday kadibna markii dambe nabigu aamusanay alayh slat slam ay saas oo kale wamaa ilaa dalika marka wax isdiida ma aha weyaan wfii riwaayatin fasaxat waxay dhawaaq siyaaxa sabiyi canug si u dhawaaqa fanazla nabi nabiguu degay sal l slem xata ahada ilaa mxuu ka qabto ahadaha uu ka qabto fadamaha ilahi uu nabigu usoo dumo sal l slem fajacalat waxay guda gashay tainu inay hinraagto ama ay cod yar uu ka soo baxaa inyainyara inyainyar aniina asabiyi ta in ilaa ka dhawaaqda dhawaaqa mxuu eh, ahaa aniina asabiyi canuga siduu u dhawaaqoo kale ama uu eh, eh, u yidhaaho kale alladii kaasoo yusakatu la aamusina xata istaqarat ilaa ay ka sugnaato markii asagoo dhawaaqa in la aamusiyo ay noqoto hal shib ma dhahay soo yaraanaya marka soo yaraanaya ilaa marka marka dambe ka aamuso weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slam bakat laantaas iyo tiirkaas way oysay calaa maa shay baa u oysay kaanat ay ahayd tasmacu mid maqasho min adikri xuska alle ay maqli jirtay oo agteeda mxuu ahaa lagu eh, mxuu ahaa lagaga dhawaaqi jiray oo nabigeena ala sla slam ku dhawaaqi jiray darteeday u oysay weyaan oo laga waday oo meel kale laga aadiyey rawahu lbukhaariyu waxyaabahaasn waxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid kun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad wa can abi aclabat alkhushani waxaa jurhum ibnu nashrin radia allahu canhu an rasulilah wuxu ka wari sal slam qala rasuulkan wuxuu yidhi in allaha la weyne tacala kole arada wuxuu farad yeelay faraaida faradyaal buu farad yeelay salaadii soonkii zakadii xajkii wamaa ilaa dalika ayuu farad yeelay falaa tadayicuuha muslimiintii ha dayacina waxadda ilaahay wuu jideeyey amaba wuu soohimeeyey xuduudan soohima falaa tactaduuha xuduudda ayada iyo soohimaha iyaga ha ka tallaabina weeyaan waxarama rabbi uu xaaraam yeelay ashyaa shayaara ayuu xaaraam yeelay falaa tantahikuuha ha qararina oo ha jeexina weeyaan wasakata raxmatan lakum naxariis uu idiin naxariisan ayuu uga aamusay hayra nisyaana soona hilmaamin falaa tabxadu canha hara raadinina alaalmiya fulaha dhihina wixii laidinkaga aamusay oo wax idiin bannaanay muxuu ahaa ku dabaasha weyaan xadiidun xasan xadidka waa xadiid xasan rawahu daarqudni wahayruhu sanadka xadiidka waa daciif weeyaan laakiin xadiidka wuxuu ishaaray qawaacida shareecada waxyaabaha nad aan ka hadlayni oo dhan qawaacida shareecada ayaa waxaa weeyaan sheegtay iyo adilo kale ayaa sheegta wey marka waxaaba yaraatay dhibaato ku sugan xadiidka sanadkiisa daciifnimadiisa xukunkiisa inuu buruma keenayso weyaan xadiidka sideed boqol iyo soddon iyo saddexaad wa abdillahi bni abi ofa radi allahu tacala anhuma qala wuxu eh, muxuu cabdilaahi hazawnaa waan duulnay maca rasulillah rsulka alla la duulnay sal slem sabca ghazawaatin toddoba duulaan ayaa la duulnay na'kulu anagoo cunayn toddobadaa duulaan aljaraada ayaxa iyo haallaha anagoo cunayna weyaan wa fii riwaayatin naakul waxaan cunayna macahu nabiga maciisaan la cunayni aljaraada ayaxa weeyaan muttafaqun calayh marka ayaxa inuu bannaan yahay ama jaraadka amaba mxuu ahaa amaba waxaa way hallaha inuu bannaan yahay in la cuno ayaa xadiidkaana laga qaadanaa weyaan laga qaadanaa weyaan xadiidku sideed boqol iyo afar iyo soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal l slm qala nabigeena wuxuu yidhi laa yuldaqu lagama qaniino laa yuldaqu lagama qaniino lagama wareemo almuminu qofka muminka min juxrin god hal god waaxidan ee keliya maratayn laba jeer muttafaqun caleyh idaga hal mar allah daga qofkii laba mar degana maxaa la yidhi ya isagaasdega mise aniga allah deg qofka haddii marba muxua ah meel laga qaniino kadibna berri uu meesha ku laabto waa mushkilad mogta mushkilad waa marka hawlahaas ayada waxaa qofka muminku waxaa la rabaa inuu noqdo kaysun fatin qof maskax furan oo fiiro dheer oo meeshii dhibaato ay ugu imaanayso garan karo diin iyo adduunyaba marka laa yuldaqu laa yuldaaqu lagama qaniino almuminu qofka muminku min juxrin god waaxidan ee keliya maratayn laba jeer mutafaqun caleyh xadiidku siddeed boqol iyo shan iyo soddonaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anu qal wuxu abu hurayra qaala rasul la rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem alaaatun saddex laa yukalimahum allahu alla lama hadla yowma alqiyamati maalinta qiyaamo hadal habay ka yaabin inaad alla hadlo walaa yanduru ilayhim ma fiiriyo raxmad iyo fiiro raxmadeed kuma fiiriyo walaa yuzakiihim mana tahiro cadaab muxuu ahay inuu dunuubtu ka tahiro ma dhacdo walahum ayaga ayuu u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiye weyaan rajulun waa ninkan koobaad calaa fadli maain biyo dheeri ah dushiis ahaaday biyo dheeri ayuu hayaa bilfalaati meel bannaan oo duur ah ayuuna biyaha dheeriga ku hayaa weyaan xaajadiisi dantiis in ka dheeri ah ayuu haystaa war yar ayaa u qodan barkad ayaa u samaysan wamaa ilaa daalika taangiiay biyo ugu jiraan m waxbuu haystaa fuustooyina meel biyo ku haystaa meel bannaan oo duur ayuuna ku haystaa weyaan isagana xaajadiisi dantiisi in ka badan ayuu ku haystaa yamnacu wuxuu u diidayaa min ibni sabiili qofka muxuu ahay musaafirka ah oo biyaha u baahan oo aad ku ooman ayuu diidaya waa mushkilad wa rajulu nin oo la ballamay la baayaca la muxuu ahay gorgortamay rajula nin kula gorgortamay silcatan becshiro kula galgalta muxuu ahaa amaba badeeca silcatan badeeca kula gorgortamay weyaan bacda alcasr salaada casr kadib oo fa xalafa dhaartay bilaahi alla weyne ku dhaartay la akhadaha bikada wakada ilaahay baan ku dhaartaye badeecadan aan gacanta ku hayo maanta aad kun inaan kaa sii aad doonaysid anigaaba kun kusoo qaatay ay ku dhaaranaya tusaalahaan wuxuuna kusoo qaatay shan boqol ama toddoba boqol kusoo qaatay tusaalahaan fa sadaqahu ninkii marka loo dhaartay wuu rumeeyey wa huwa ninka dhaartayna calaa hayri dalika arrinta uu ku dhaartay arrinaan ahayn ay xaqiiqada tahay weeyaan oo qofkii kunkii uu ku dhaartay kuma soo qaadan wax ka kusoo qaatay ka isaga ilahay ma fiiriyo lama hadlo ma ahiro cadaab darana waa mcadaaba weyaan acuudu bilah warajula waa ninkan labaad baayaca saddexadda kan saddexaad warajula nin oo baayaca la ballamay imaaman nin madaxa laa yubaayicu uusan ula ballamayn ilaa lidunyan addunya mooyane lidunya addunya darteed mooyane fain acaahu addunyada hadduu siiya minha xaggeeda wafaa wuu oofiyaa marka wuxuu rabay oo ballantii wuu oofiyaa wuu ateeca amiirnimo iyo madaxnimo ugu dambeeya wain lam yuihi haduusan oolihii siinina minha adunyada aggeeda wain lam yuihi haduusan siinin minha addunyada xaggeeda lam yafi ballantii ma oofiyo u buriyaa muttafaqu caleyh marka waxyaabaha khatarta ay ka mid arintayda weyaan qofka haddii lala mubaayacona qof muslim uu yahay madaxna uu yahay waxaa lagula mubaayacona sida salaadda ay waajib kugu tahay ay waajib kugu noqoni inaad qofka muslimka ah oo madaxda ah aad ateecda weeyaan sidaasoo kale wa waatiicu llaha in allah la ateeca soo ayadna soo farad maaha ulilamri minkum ayada waa suna ma qulubta waa marka aayaadka waxaa wey marba haddii aayad qur aragto aayadda qur waa isku macno weyaan inaad muxuu qur-aanka diinta aad qaybna ay markiiba aad qalbiga ay u daadegto qaybna aad xogaho aad ka yara arrinta iyad waxay keenaysaa wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka marba haddii allah iyo rasuulkiisa ay wax un ka yimaadaan amar ah, adiga khiyaar kuma yeela weya arrintaa marka waxay keenaysaa qofka inuu noqdo qofka la dardoorana tii wixii waafaqana waxaa weeyaan aan qaadana wixii aan muxuu waafaqina danka ma lihi arrinta arrin ma aha weeyaan kun sideed boqol iyo lix iyo wa canhu waxaa laga weri abu hurayra radi anhu can nebi wuxuu ka wari sal l slm qaala wuxuu yidhi bayna nafkatayni labada afuufitaan waxaa u dhexeeya arbacuuna afartan baa udhexeeya afuufitaanka hore oo buunka la afuufa kadibna dadka ay wada halaagsamayaan iyo afuufitaanka dambe oo dadka ay soo faidahum qiyaamun uu rabbi ilahi subxaana wa tacaala ay wada istaagi doonaan ay soo wada noolaan doonaan labada afuufitaan waxaa u dhexeeyo afartan weyaan saasuu nabigeen yidhi alah slat slam qaaluu waxay yidhaen ya abaa hurayra raggii taabiciinta oo ka wariyay abu hurayra waxay yidhahdeen ya abu hurayra arbacuuna yowman afartan maalmood miya qala wuxu yidhi abaytu waan diidey inaan idiin sheeg waan diidey qaaluu waxay yidhaen arbacuuna sanatan afartan sana miya qaala wuxuu yidhi abayt waan diidey qaala waxay yidhi arbacuuna shahran afartan ah, bilood miya qaala wuxuu yidhi abayt waan diidey arrinta ayada wuxuu leeyahay maba yaqaanaba lidaalika qofku wuxuusan aqoon ma aqaan inuu yidhahdaba ayaga waxay rabeen inay meel ku dirqiyaan oo afartankaas mid ka mid ah ay qoortu saaraan asna waa diidey waxaa la mid ah an yaqifa arbacuuna khayran lah afartan inuu istaago oo muxuu ahaa qofkii eh, qofka dukanay hormaraayey sutrada dhigtay hormaraayey amaba qof musaliga hormaraya inuu afartan istaaga ayaa ugu khayr badan inuu dadka hortiisa mara afartankaas marka waxay noqonayaan afartan maalmood afartan habeen ee afartan maalmood tusaale afartan usbuuc afartan bilood afartan sano marka sidaasoo kale weyaan wayablaa nabigeena hadalkuu sii wataa alayh slat slaam markuu yidhi bayna nafaqtayn arbacuuna markuu yidhi hadalkaas dhexda abu hurayra iskale iyo raggii muxuu ahaa warkii isu dhidhiibaayeen oo kasaga ka wari xadiidka weyaan wayablaa waxaa baabaa oo baaliyooba oo tirtirma kullu shayin shay la arka oo min alinsaan insaan ka mid waa tirtirmaa weyaan waa baabaa oo mxuu ah carada ayuu raacaa weyaan nacam ilaa cajba danab lafta dabadaboyd ahoo dambe oo yar mooyane laf yar oo meesha muxuu ahaa dureertadaas meesha u dambayso laftaas dusha muxuu ahaa marayso oo ku jirta intaanan ka ahayn way muxuuaha qofkuu baabaa weyaan ilaa cajadadanab fiihi cajbadanabkaas iyo laftaa dabadabayda ku taalla ayaa yurakabu alkhalqu khalqiga laga uumi doonaa oo laga eh, dhaqaajin doonaa weyaan oo iska dul saari doonaa uma intaa kadib yunazil allah alla wuxuu soo dejin markiis muxuu ahaa eh, saas ay dhacdo min asamaai samada maan biyo ayuu ka soo dejin doonaa fayambituuna way soo baxayaan kamaa yambutu siduu usoo dhasho ood usoo baxa albalu cagaarka weyaan roobka markuu daso cagaarka sooma baxa no kastaba ahaadee baqliga waxaa la wax kasta oo dhulkan markii uu roob daa ka soo baxa ama caws ha ama calayn noqoto wix la mid weyaan waxyaabahaas ayaa baqliga la yidhaahda weyaan marka cajbadanabka habeen taqriiban dhowr bilood laga jooga sheekh cabdalla muslix xafidahu llah waati halkan uu ka sheekaynay ma xasuustaan uu dhihi jiray muxuu ahaa wax kasta ayaa lagu sameeyey cadbidanabkaas si kastaa la yeelay waa la shiiday waa la gubay kuleelka adduunka inta ugu sarraysa ayaa la mariyey waa la tirtiri waayey waa tii u lahaa xasuustaan sooma marka arrintayda waxa ka mid mucjizaadka nabiga sal slm aljaaz alcilmi fi suna nabawiya sala allahu aleh ali waslem ay ka mid tahay weyaan xadiidku sideed boqol iyo todoba iyo soddonaad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra baynamaa goor annabiyu nabiga sal slm fii majlisin boos uu fadhiyo yuxadiu uu u sheekaynaa alqowma qolada uu sheekayna saxaabadii wayaane jaa waxaa nabigu yimid acraabiya nin reerbaadiya yimid faqala wuxuu yidhi mata nabi allow saacadda goormay dhacaysaa saasuu ku dhawaaqa weyaan famadaa socday rasul rasulka al sal slm yuxadiu inuu sheekeey ayuu iskaga socday wyan warkuu iska sii watay dhanba kama gelin ninka warkiisii fa qaala waxay yidhahdeen bacdu alqowmi qayb ka mid ah, waxay yidhahdeen nabigu wuu maqlay maa qaala ninkaa wuxuu yidhi wuu maqlay fakariha warkiis ayuu nabiga nacay sal alla l slam maa wuxuu yidhi waqaala bacdum barkoodna waxay yidhahdeen bal lam yasmac muusan maqlin xataa idaa qada markuu dhammeeyey xadiiahu warkiisuu nabiga dhameey sal slm qaala wuxuu yidhi ayna asaa'ilu ninkii muxuu ah su-aasha i weydiinaayey aawey can saacad saacad iga weydiinay wey ayna aawa asaa'ilu kii weydiinaya can saacad saacadda qiyaama qaala wuxuu yidhi haa ana yaa rasuulallah waa ikan nabi allow haa ana waa ikan yaa rasuulallah rasuulka allow qaala wuxuu yidhi idaa dayicat haddii la dayca alamaanatu amaanada fantadiri isaaca saacadda qiyaamo suga weyaan hadda maanta yaad la shirkoobi boqol kunoo shan ayaa lagu darsani ya masalada ayada ma jira qof hadda qof boqol kunoo shilin ad u dhiibani ood leedahay muxuu ahaa hebeloo boqolkan kunoo shilin igu shaqey ninka ugu fiican lafihin baad ka heli qofka ugu fiican oo u akhyaarsan lafahaaga baad ka heli qaarna waxaa weeyaan xitaa lafihii waa dhuminayaan waa khasaartay intay ka dhacday ammaano ah way xaggee lagu hayaa shiikh ha noqdo nin waayeel ha noqdo nin mutacalim ha noqdo nin fulaan ha noqdo ummadii ammaanadii waxay noqotay ammaanadii abaan ma zuulin weli ummadda ammaana way leedahay laa shaka laakiin ammaanadii waxay noqotay qaliil qaliil qaliil jiddan jiddan jiddan wax aad aad u yar ayay noqotay wayaan sida dhabta allah mustacaan haddii ammaano la heli wax badan baa barooqoobi lahaa idaa dayacat ilamaanatu amaanada hadii la dayaca fantadiri saaca saacadda qiyama suga waa dhowdahy wayaan qala wuxu yidhi kayfa idaacatuha sidee loo qal wuxu idaa wusida haddii loo dhiiba alamru arrinta ilaa hayri ahlihi ahligiis qof aanan ahayn oon mxuu ahay u habboonayn fantadir isaaca saacadda qiyaama suga weeyaan mas-uuliyaadka dadka ugu ardaalsan oo ugu qaabka daran ayaa beryahan madaxnimo laga dhigi <laughs> adduunka dhan babalfiiriya hadda bashaar dhasad oo kalea madaxweyneah kuwo kalood ogsoontiino hadda magacooda dhinac mara ayaa maanta adduunyada loo dhiibay oo imtixaan ah araadil imtixaan dadki dadka ugu ardaalsanaa ayaa dadki madax looga wada dhigaya gaal islaamba imtiaan wa marka qiyaamadii waa sankay soo saaran tahay diyaargarooba saasuu nabigeena cadayna sal slm anhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka al sl slm nabigeena wuxuu yidhi yusalluuna lakum waa idiin tukanayaan oo salaadda idinka bixinayaan a'imadii weyaan dadka aimadaha oo masaajidda a'immada ka ahaa salaadda idinka bixinayaan fain asaabuu haddii ay asiibaan sunnadii oy salaad fiican idin dujiyaan falakum adinka ajar iyo wanaag iyo sala toosan ayaad leedihiin ayagana abcan way leeyihin ayagana way leyihin markaas sooma wain ahau haddii ay gafaana falakum adinka salaadiina waad leedihiin oo salaaddiina waa idin toosan tahay wa calayhim dembiga iyo qalooca iyo hallawga iyo wixii fasaadayna iyagaa dusha loo saara weyaan lidalika imaamka alimaamu daamin ayuu nabig yidhi ala sl slam imaamka waxaa weyn waa qof xil uu saaran yahay oo kafaalo qaaday dadkaas ku daba tukana salaadooda isaga ay dhaba ku saaranta haddii marka weyselaan uu meesha iska galo iska tukada haddii ogsan ima markuu salaada gala inu weyse qabin inuusan weyse qabin qof aan weyse qabin salaad ma ka ansixi janaabo qabaad iska istaag ka hor waxaad garanaysaa waa maya laakiin adig salaadaada janaabaad sheegay weligiis yuusan weysisku taaban salaadaada ku ansix adig laakiin wixii dembi ahaa isaga ay madax ka fulaysaa weeyaan tusaale ahaan marka aimada marka waa runtii waa waciid khatar oo aad iyo aad inay khushuuc salaadii iyo Eh, mxuu ahaa shalaadii arkaanteedii iyo eh, qiraaadkeedi waxeedi kule ay toosiyaan lagaga baahan way rawahu buhaari <clears throat> ayb xadiid kun sideed boqol iyo sagaal iyo soddonaad canhu abu hurayra waxaa le radi allahu tacala anhu arda wuxuu akhriyay ayadan marka muxuu akhriyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linaas kuntum waxaad ahaateen khayra ummatin ummad tan ugu khayr badan oo ukhrijat loo soo bixiyey linnaasi dadka loo soo bixiyey aad ahaateen weyaan qaala wuxuu yidhi abu hurayra marka khayru naasi dadka ugu khayrka badan linnaasi dadka ugu khayrka badan khayru nnaasi dadka kuwa ugu wanaagga badan oo ugu nafciga badan linnaasi dadkana ugu nafci badan dadka dadka ugu nafciga badan oo ugu khayrka badan yatuuna bihim yatuuna way la imaanayaan bihim dadka ayaga ay la imaanayaan fi salaasil silsilada oo fii acnaaqihim qoorta ay ka soo geliyeen xataa yadkhuluu ilaa ay kuwaas qoorta silsilada laga soo geliy ay ka galaan fiislaam islaamnimada weyaan dadka wanaagga sameeyey oo khayrka sameeyey oo dadka ugu nafciga badan waa kuwa intay muxuu ahay gaala soo qabtaan qoorta xerka ka soo geliyaan kadibna ayagoo xerkiya ku jiro ad ilaahay subxana wa taala hanuun intuu siiya ay kuwaas naar kaga badbaadaan ay ku islaamaan weyaan saas ayuu muxuu abu hurayra <clears throat> ku fasiray <clears throat> aayaddaas weyaan <clears throat> xadiid kun sideed boqol iyo afartanaad anhu waxaa lagu yih abi hurayra radi allahu nabigeen wuuu yidhi cajib allah allah ayaa la yaaba cajab yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulطaanihi wakabriyah wamalakuutihi wa daatihi tabaaraka watacala ilaahay bay u qalantaa cajabka iyo yaabitaankaas ilah wax u qalmo weyaan nacam teenna oo mxuu annaga marka waxyaaba aan la yaabayn waxaa keeno aqoon la-aan ayaa keenta laa marka adi hadda waxaad la yaabta tusaalahaan wax weliga aadan arkin ayaad aragta afku maad qabsani afkaad maad yaabi taas ii tan alle isku nooc maahan weligaa ha kaga qiyaasanata ayada weyaan cajib allah alla yaa la yaabo min qowmin qolo oo yadkhuluuna galaan aljanata jannada fi salaasil silsilada ku gala weeyaan rawaahuma albukhaari macnaahu macnihiis wuxuu yahay yu'saruuna waa la soo qafaalanayaa wa yuqayaduuna kadibna waa la xirayaa uma intaa kadib yuslimuuna waa islaamayaan oo fayadkhuluuna aljannata jannada alla ay kadibna galayaan weeyaan xadiidka kun sideed boqol iyo labaiyo afartanaad wa can salmaan alfarisiyi waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ardaa min qowlihi waa qowlka salmaan salmaan waxaa laga wariy min qowlihi qowlkiisa uu yidhi qaala inuu yidhi laa takuunanna ha noqona in istaacta haddii aad awooda awala man qofkan ugu horey oo yadkhulu gala asuuqa suuqa gala ha noqonin weeyaan walaa aakhira man yakhruju qof ka baxa kan u dambeeyana minhaa suuqa xaggeeda ka baxa ha noqonin weeyaan fa innahaa iyada macrakatu shayaani shayaanka meesha adiidan ka bodin fainahaa iyada macrakatu shayaani shayaanka meesha uu ku dagaalamo weyaan oo dagaalka shayaanka ayaa meesha iyada ka socda suuqa weyaan wa bihaa suuqa ayuu yansubu taagaa raayatahu calankiisuu ka taagaa ibliiska weyaan rawahu muslim haakada xadiid kun sideed boqol iyo kow iyo afartanaad canhu waxa lagu abi hurera radi allahu arda an nabig wuxuu ka wari sal slem qaala nabigan wuxuu yidhi axabu lbilaadi dhulka meesha loogu kalgacay labadin oo loogu jecliyay ilallahi la weyne masaajiduhaa halkaan masaajida aan fadhina weyaan meesha dhulka ilaahay looga jecel yahay waa masaajida weyan ilahay agtiisa ilaahay meesha ugu jecel dhulkiisa waa masaajida weyaan wa lbilaadi dhulka meesha looga naceyb badan yahay ila allah aswaaquha waa meelaha suuqa weyaan suuq waxyaabaa ka dhaca qishiga iyo khiyaanada iyo dhibaatooyinka iyo wax badan baa ka jira weyan rawa muslim xadiidka kun sideed boqol iyo labaiy afartanaad can salmaan alfarisi radi allahu canhu min qowlihi qowlkiisa qaala inuu yidhi laa takuunaan ha noqonayn istaata di aad awooda awala man qofawala man qofkan ugu horeeya oo yadkhulu gala asuuqa suuqa walaa akhira man qowalaa aakhira man qofkan ugu dambeeya oo yakhruju ka baxa minha xaggeeda suuqa weeyaan fa inaha iyada macrakatu shayaani shaydaanka meesha digaalkiis uu ka socdo weeyaan wa biha meesha suuqyada ah yansubu uu taagaa raayatahu calankiis ayuu ka taaga rawahu muslim whaakada abuaani <clears throat> wuuu wariyey fii aiii wuuu ka wariyey can salmaana qaal inuu yidhi salmaan qaala rasul wuxu yih sal l slm laa takun ha noqonin awala man qofkan ugu horreeyo yadhulu gala asuuqa suuqa walaa aakhira man qofkan ugu dambeya ha noqonin oo yakhruj minha suuqa ka baxa fiiha suuqa dhexdeeda ayuu baada uu ku ukumeeyey ukuma oo ukuma dhigtay weyaan ashayaana shaydaanka oo faraqa uu ku ilmi dhalay weyaan shaydaanka meesha la aswaaqda bada uu ku ukumeeyey ashayaanu shayaanka oo faraqa uu ku ilmo dhalay weyaan ama uu ku bujiyey ukumihii ayaga ilmo ku noqdeen xadiid kun sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad wa can caasim ilaxwal waxaa laga wariy can cabdillaahi ibnu sarjisin sarjisa radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi qultu waxaan u ihi lirasulilah waxaan u yihi sal slam yaa rasuulahyow qafara allahu allah kuu dhaafa laka adiga qaal wuxuu yidhi walaka adigana dembigaad allah dhaafa qaala caasim wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi lahu isaga istafara laka rasuul lahi sal slm rasuulka all madembidhaaf ku weydiiyey cabdilaahiyow qaal wuxuu nacam haa walaka ayuu dhahay weyaan nacam haa walaka adiga oo muxuu ahaa caasim ahna saasoo kale dembidhaaf ilahay ku weydiiyey caasim waa muxuu ah ma ahan saxaabi waa nin taabici ah uma intaa kadib tal wuxuu ahri hadi aayata ayadan ayuu akhriyey wastakfir dembidhaaf u weydii dembidhaaf weydiisa lidembika dembigaad ilahay dembidhaaf u weydiisa weyaan walilmuminiina muminiintana dembidhaaf ilaahay u weydii iyo walmuminaat gabdhaha muminaadka ah marka maadaama mumin aad tahay dembidhaafka asaga oo mxuu la weydiiyey adigana waa ku weydiiye weyaan oo muminiintaas ayaad ka mid tahay saas ayuu ku yidhi weyaan kaligay maahan adigana dembidhaaf ayuu ku weydiiyey markas qof walba sa hawlo socda inuu nabi moxamed alai slat slaam maanta adiga halkaan joogo dembidhaaf ilahay ku weydiiyey muminiinta dhammaantood dembidhaaf ilahay weydiy subxana wa tacala rawa muslim xadiidkun sideed boqol iyo afar iyo afartanaad waxaa laga wariyey alansaari radi allahu canhu qala wuxuu yidhi qaala nebi nabig wuxu yih sal slm ina mima shay waxaa ka mid ah adraka uu haleelay annaasu dadka oo min kalaami nubuwati uula nabinimadii hore ama ambiyadii hore hadalkooda ka mid ah idaa lam tastaxyi haddii aadan xishoonaynin fasnac maa wax alla waxaa rabta samee weeyaan rawahu muslim bannayn ma ahan laakiin waa goodin waa goodin weeyaan haddii aadba muxuu xishoonayn waxaa rabta samee weeyaan adiga ayaa caaqibada kuu dambayn doonta muxuu arki doone saas ayaa loola jeeda weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo shan iyo afartanaad can mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala nebigu wuxu yidhi sal l slem awalu maa shaykan ugu horreeya oo yuqdaa la xukuma bayna annaas dadka dhexdooda la xukuma yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fi dimaa'i dhiigagga weyaan dhiigga ayaa dadka lagu kala xukumaa dadki isdilay kuwaas ayaa la kala xukumaa muttafaqun caleyh xadiidka muxuu waxaa kaloo soo arooray awalu maa yuxaasabu caleyhi alcadlu asala salaada soo aroortay marka tan waa xuquuqda bini aadamka udhexayso tanna waa cibaadaadkii saas ay culimada ku jamciyaan weyaan raximahumlah raxmatan waasica naam xuquuq khaaliqa waxaa u horaysa salaada xuquuqa makhluuqana maxaa u horeeya dhiigga weyaan xadiid kun sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waan caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay tiri uminumin caaisha qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslem khuliqat iljannatu khuliqat ilmalaa'ikatu malaigta waxaa laga uumay min nuurin nuur baa laga uumay wa khuliqa aljaanu jinnigana waxaa laga uumay min maarijin min naarin dab midabo badan lah ayaa laga uumay marijka waxaa weeyaan midab cad midab casaan ah midab madow midab jaallo ah midab isku dhex darsan dabka xataa marka walca soomaad arkin hal midabo gooni a lahan midabo badan baa isku dhex ah, jira weyaan min maarijin min naarin dab midabo badan ayaa laga uumay weyaan wa aadamu nebi aadamna waxaa laga uumay mima wasifa lakum waxaa lidiin tilmaamay oo iin ayaa laga uumay dhoobo ayaa laga uumay weyaan min iin laazim rawahu muslim xadiidka kun sideed boqol iyo todoba iyo afartanaad canha waxaa laga um lmuminiin caisha radi allahu taala an ardaha asidiqa binti sidiiq qaalat waxay tidhi radia allahu tacala an ardaha kaana wuxuu ahaaday khuluqu nabiyillaahi nabiga alle sala allah alay slam dabeicadiisa iyo mxua akhlaaqdiisa alqur'aana qur'aanka ayuu ahaa weeyaan nabiga dabeicadiisa miyaa doonaysaa kaana khuluquhu lqur'aan rawahu muslim wainaka la cala khuluqin cadiim fii jumlati xadiidin tawiilin xadiid dheer ayaa jumladan ayuu mxuu ahaay ka mid ahayd weeyaan ama ay raacsanayd fii jumlati xadiiin awiilin xadii dheer ayuu qeyb ka ahaa weyaan xadiidku sideed boqol iyo sideed iyo afartanaad canha waxaa lagu uri ummuminin caaisha radi allahu tacala anhu arda waxay tihi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal man axaba qofkii jeclaada liqaaa allahi alla la kulankiisa axaba allah alla wuu liqaahu inuu la kulmo waman kariha qofka naca liqaaa allahi alla la kulankiisa kariha allah alla wuu liqaahu la kulankiisa faqultu waxaan ihay tir caaisha yaa rasuula rasuulka arinka aad sheegayso oo alla nacaybka la kulankiisa la naca akraahiyat lmowti mowtka nacitaanka la naca miya fa kullunaa dhammaantanaga nakrahu lmowta geerida waa necabna wey intanaga qof maanta mowt diyaar ah naguma jiraan filaya qaala wuxuu laysa ma ahanin kadalika arrin saas kadalika saas ma ahanin weeyaan walaakin warka lagu laabiyay almu'mina qofka mu'minka idaa bushira markii loo bishaaray biraxmat illahi naxariista alle malaigta u bishaaraynaysa markuu nafta ay ka dhacaysa naxariista alle ay ugu bishaaraynaysa malaigta weeyaan jacalana allahu minhum idaa bushira haddii loogu bishaarayo biraxmat illahi naxariista alle iyo waridwaanihi raalliahashadiisa wa jannati jannadiisa axaba wuxuu jeclaada liqaa allah alla inuu la kulmo oo nafta laga qaada ayuu jeclaada weyaan odall alla la kulmo fa axab allah alla inuu jeclaada liqaahu la kulankiisa ayuu jeclaada waina alkaafira qofka kaafirka idaa bushira markii loogu bishaaray markay nafta ka dhacaysa weyaan bicadaabi illahi cadaabka alle iyo wa sakhatii caradiisa kariha wuxuu naca liqaa allah alla inuu la kulmo ilaa cadaab iyo cuquubo ayaa sugaysa weyaane wa kariha allah alla xadiidka kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad can umlmin waxa la weri safiya bintu xuyay ibnu akhtab radi allahu tacala anhu arda qaalat waxay tihi kaana nabiy nabig wuxu ay sal l slem muctakifan mid ictikaafsan faataytuhu waan u imid nabiga azuuruhu anoo ziyaarna leylan habeen baan u imid nabiga masaajidku ku ictikaafsanaa kadibna waan u imaaday anoo ziyaarna waxay ka tusinaysaa xusnu cishrati aswaaji nabiyi sal sl min rasuuli nabiga all alai sl slm xaasiskiisa dhaqan wanaag ay kula dhaqmaayeen isagoo mxuu ay mid ka mid u timid safiya weeyaan halkaasay nabi kusoo booqotay usoo sheekaysay waxaa weeyaan wixii dana oo lahay mxuu ahaay koleyba ay u keentay wamaa ilaa dalik dhar iyo wuxuu noqdaba ha noqde weyaan ama raashiin ha noqde kaana nabi nabig wuxuu sal sl muctakifan faataytu waan u imid azuuru anoo ziyaarana leylan habeen faxadadtu waan u sheekeeyey uma qumtu waan istaagay lianqaliba inaan u laabmo inaan laama lianqalima inaan guriga u laamo weyaan faqaama macii nabigu ila istaagay isagana balfiiriye abaalgudka u samayna faqaama u istaagay macii anuu ila istaagay liyaqlibanii inuu gediyo inuu celiyo ood isagootiyo weyaan ood guriga ii celiyo weyaan fa mara rajulaan laba nin baa soo mareen oo min alansaari ree ansaareed ka mid ayaa soo mareen nabigoo ila taagan amaba muxuuha ila yara socdamiya falamaa ra'ayaa markay arkeen nabiy nabiga markay arkeen asnaca way degdegeen saantay kureen weyaan socodkaa yara dadejiyeen ayagoo ka yara xishoona nabiga alai slat iyo ummil hooyadooda inay muxuu ahaa yara dhibaateeyaan amaba ay si mucayan ay u yara culays culays kaanabiga culays saaran alayh sala slam faqala sal s rasulka wuxuu yidhi sal slam calaa rislikuma war tartiibtiinna aayar ah ha isdhibina oo dad muxuu orodkaali digdigtaan maxay ahayd innahaa gabadhaan ila taagan safiyatu waa safiya bintu xuyay waa xaaskiisii ayagana hooyadooda ilen muminiintao dhan gabdhaha uu nabiga qaba alayh sala slam hooya u wada weyaan waawaajuhu ummahaatuhum dhiigga meesha u mara ayuu maraa weyaan shaydaanka wa inii anigana khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuura fii quluubikama qulubti inuu ku tuura sharan shaki iyo xumaan inuu ku tuura aw qaala wuxuu yidhi shay-an wax unxun aad ku tuura oo qalbigiina wax ku tuura ayaan ka baqi weyaan sidaas ayaa marka aan idinkugu cadday muttafaqun calayh nabigeena calayi slat slaam wanaagga aad gabadhaas kula dhaqmay sida xaaskiisa ahayd radia allahu tacala anu ardaha iyo siday kula dhaqantay fiiriya tan kalena waxaa weeyaan saxaabada nabiga taqdiirka iyo qiimaha ay nabiga u in qalbiga muminiinta ay wax ku dhacaan kadalika qofka muminka xadiiku waxaa laga qaadanaya haddii meel uu istaago meesha ayadana waxa laga shakin kara ay yara muuqdaan inuu yidha warsaad loo malayn kara maahan sida saxda waa sidaas ood banaanka soo dhiga weyaan maxaa yeele adoo mxuu qof dumar la socda hadii la arko oo qof akhyaaroo istaqaanaan iyo dad muxuu ahaa urudaadka miya ama ninka akhyaarta aha gabadhaan ula socda maxay ula gabadhii aan dhalay ama waxaaskaygi ama walaashay ama hooyada inuu qofka yidhahdo waxba dhibaata ma laha weyan mutafaqun caleyh si shakigii meesha ugu baxa haasatan haddii arimo wakhtiyada habeenka o kale hadda tusaale ahaan maalin hadii ahaan leed waaba la garan lahaa dhibna ma lahaten lakin waa waqti habeenna waa waqti ay shakiga uu marka imaan kara weeyaan xadiidku sideed boqol iyo kontonaad wacan abilfadli waxaa laga wari alabaas bn abdilmualib nabiga adeerkiisa radi allahu tacala anu ardaa qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuuli rasuulka alle ayaan xaadiray oon la joogay yowma xunaynin maalinta duulaanka xunayn uu dhacay weeyaan oo fatxu maka markuu dhacay kadib ayaa xunayn loo baxay o falazimtu waxaan laazimay ana aniga iyo wa abu sufyaan ninka abu sufyaan la yihahda ibn xaari ibn cabdilmualib ninka isaga waxaa weeyaan wiilkaas oo weliba reer cabdilmualib isna ah abu sufyaan kaa taqaaneen maaha ibn xarbi maaha kan ayaa waxaa weya waxaan laazinay rasul rasulka alla aan la jirna weyaan oon la joognay falam nufaariqu ma aanan ka tegin wa rasuula rasulka alla sal slam calaa baqlatin baqal ayuu saaran yahay lahu isaga uu nabiga leeyay baydaa ee cad ayuu nabiga saaran yahay alayh slat slam baqasha dameerkii waxaa iska lali faraska weyaan iyada ma dhasha ahdaha waxaa usoo hadiyey lahu nabiga waxaa usoo hadiyey farwat bnu nufaahata aljudaamiy ninkaas ayaa usoo hadiyey weyaan falama iltaqa markay kulmeen almuslimuuna muslimiinta iyo almushrikuuna mushrikiinta walla almuslimuuna muslimiinta waxay jeediyeen mudbiriina ayagoo mxuua ah dusha jeediyey way jeesteen ayagoo mxuua ah dhabarka jeediyey waa carare weyaan fatafiqa rasuula wuxuu gudagelay waa maalinta ay yidhahdeen lan nuqlaba alyowma min qila maanta yaraan noogalama adkaanay wax badan baa nagula celi yaraane dhowr kun maalintaas ay naftooda wa yowma xunaynin rabbigaa ka hadli subxana wa tacala id acjabatkum katratukum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum al ma raxubat wallaytum mudbiriin waa ti dabar jeediseenood mxuu ahaa geedahaas ka qabateen weeyaan nacam kadibna falama altaqa almuslimuuna muslim markii markii ay kulmeen walmushrikuuna gaaladii walla almuslimuuna muslimiinta waxay jeediyeen way jeesteen mudbiriin ayagoo waa dhabarka jeeday weyaan faaia wuxuu guda galay rasu rasulka sl sl yarkudu inuu u orodsiiyo balatahu baqashiisi qibala alkufaari gaalada xagood inuu orodsiiye muslimiintu waa cararayaan isna baqashi wuxuu usii wadaa gaaladii xaggood ayuu nabigu cararsiy ala sla slam dhankaasuu la aaday weyaan geesnimada nabiga ala sl slam wa ana anigana oo muxuu ahaa layidhi cabaas ayaa warramaya aakhidun an haya bilijaami baqlati rasul rasulka al sl slm baqashiisa waxaan hayaa <clears throat> xakamaheeda iyo muxuu ahaa daciga ku xirnaa weyaan bilijaabi balati rasul rasulka al sl slm xakamaha baqashiisa ayaan hayaa iyo xeragii akufuha aan reeba gadaalanu celina weyaan iraadata anlaa tusric inay degdegin anuu mxuu aha rabo weyaan wa abu sufyaan abu sufyaana oo mxuu ahaa saxaabiga kale akhidun uu haya birikaabi rasul rasulka al sl slm kooraha uu saarnaa ood ku fadhiyey ayuu asna saa u haya weyaan kabaalkii waxaas u haya weyaan faqala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam ay cabaasow naadi waxaad u yeertaa asxaab asamura quracii iyo geedkii qodaxda lahaa oo muxuu ahaa ay raggii mxuaha kula mubaayacdeen saxaabadii nabiga alai slat slam raggi u dhawaaq wayaan waa raggii baycati ridwan nabiga la mubaayacooday aladiina baayacuu rasuula cala almowt inay dhintaan nabigrag kula mubaayacooday kun iyo afart boqol gaaray ragga ayagaa u dhawaaq u yidhi qaala cabaas wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa cabaas rajulan sayitan oo aad u cod dheere faqultu waxaan idhi ayna asxaabu samura dadkii quraca hoostiisa ama geedka qodaxda lahaa nabiga kula ballantamay inay ku dhintaan diintan u dhintaan nabiga kula ballamay oo beycada kula galay aawey fa wallaahi ilahi baan ku dhaartay laka'anamaaba iyagoo cadfatahum laabashadooda iyo soo noqoshadooda xiina samicuu markay maqleen sawtii codkayga cadfatu lbaqari neefka looda siduu ugu soo laama calaa awlaadiha carruurteeda ay usoo laabatay weyaan u soo laama weyaan faqaala waxay dhaheen yaa labayka yaa labayka ku ajiibnayey ku ajiibnayey way soo dedeen hal mar ayay mxuaha soo wada yaaceen wayeen ay soo wada laabteen faqtataluu way dagaalameen hum ayaga waa islaayeen iwa alkufaaru gaalada wadacwatu dhawaaqana fil ansaari ansaarna yaquuluun waxay lahaayeen yaa macshar ansaar ree ansaarow ree ansaarow ayaa lagu dhawaaqay ya macshar ansaar uma qusirat waxaa lagu gaabay aldacwatu yeeritaanka calaa bani alxaaris ibn alkhasraj yaa bani alxaaris ibn alkhasraj nimin waxay ahaayeen aad u maxaa yeele raggi madiine looga tagay laba qol ay ahaayeen oo nabigu u haajira alai sala slam soo dhawey diintaana dhabarkood ay ku istaagtay io waxay ahaayeen niminka reer aws iyo reer khasraj markii dambena waxaa loo bixiyey ansaar reer khasrajkaasna aad u badnaa awsku way yaraayeen niminka esyaan way ahayn labada gruubba marka gruubkan waxaa ku sii mxuu ahaa ba'naa dhanka dagaalka niminkan la yidhaahdo alxari ibn khasraj weyaan bani alxari ibn khasraj fanadara rasul s wuu fiiriyey wa huwa isagana calaa baqlati baqashiis uu saaran yahay kalmutataawili qof muxuu ahaa milacsana calayhim ilaa qitaalihim dagaalkooda ayuu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi haada kanayto xiina goor weyaan waxamiya uu kulalaaday alwaiisu digaalku u kulalaaday weyaan tanuurka iyo mxuu ahaa furnada furnaha markuu aad u kulaaday ayaa waiis la yidhahdaa marka nabigu wuxuu la jeeda dagaalka haddu ayuu aad u qandacay weyaan waa kulaatay arrinta uma intaa kadib ahada rasul rasulka wuxuu qaaday uu soo qabsaday xasayaatin dhowr qaruurax ayuu soo qaatay dhowr dhagaxo yaryar oo qaruurax faramaa wuxuu ku turay bihinna iyaga wujuuha alkufaar gaalada wejigooda ayuu ku tuuray calayhi salaatu salaam uma qaala wuxuu yidhi inhazamuu way jabeen warabbi muxamadin nabi maxamed rabbigiisaan ku dhaartay ilaahay kuwaan wuu jibi weeyaan saasuu nabigeena alai slat slam fadahabtu waan tagay anduru inaan fiiriyo faida alqitaalu qitaal dagaalkooba isagoo calaa hatii sidiisii ah oo taagan fii ma sida aan u arka ama ii muuqato weyaan fa wallahi alla weynaan ku dhaartay maa huwa ma ahaanin ilaa an ramaahum inuu nabiga ku turay bixasayaatihi aruuruxyadiisii yaray uu qaata nabiga inuu ku turay ma ahanin famaa ziltu kama zuulin marka araa inaan arka xaddahum awooddoodii iyo tabartoodii kaliilan inay sii daciifayso sii tabardaraanayso markuu nabiga tuuray qaruuraxi uu wejigooda ku tuuray tabartoodii iyo awooddoodii inay sii tabardaraanayso oy sii kala muxuu ahaa baaba'aysa ayaan waxaa weyaan arkay weyaan wa amrahum amarkoodi iyo xaaladoodii iyo taladoodiina mudbiran dabarjoodin iyo mxuuaha dush inay joodiyaan oy cararaan inay ku dhammaatay ayaan arka wey rawahu muslim alwaiisu waiis uu yidhi attanuuru waa uurnaha weyaan foornaha weyaan wamacnaahuna ishtadat ilxarbu dagaalka ayaa aad u kululaaday oo darnaaday weyaan wa qowluhu xaddahum huwa bilxaai lakhriya almuhmala ay ba'sahum awoodoodii inay burburtay weeyaan hada wallah aclam sala allah waslm cala abdihi rasuuli mustafa